إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته n waxaynu maanta bilaabi doonaa in sha allahu tacaala argumentiska ama doodaha dooda mulxidiintu qabaan iyo doodda ay qabaan dadka mu'miniinta ahi waxaan usoo horeysiin doonaa yani doodda mulxidiintu ay qabaan waxaa ka mid ahayd almaada inay fii daatiha azaliyatay eternity an static an eternity baa yidhahda inuu universeku yahay inuu leeyahay isbeddel aanu lahayne weligii uu soo jiray weligiina jiri doono shayga labaadee baynu dhe ugu xooga badanee iyagu adeegsanayeenna waxay kaloo ahayd maadadu ama materialku haddii uu helo wakti ku filan oo waktigaa ku filan noqon karo wakti tafaaculaadka ama compound reactionsku ay dhici karaan oo dheer wixii la rabaaba inay coaccidentally ama iyadoo aan wax barbowsa laga lahayn ama intention aanu jirin inay samaysmi karaan yacni qadiyadu inay tahay chance and coincidence inay ku samaysmayso labadoodaasi daliil ama labadaasi waxay uga dan lahaayeen inay ku dumiyaan adilada ay qolada ay iimaanku rumaysan yihiin oo koow uu ka mid yahay daliilu takwiini waliijaad ama daliilu lkhalq ama burhaanu lkhalq iyo daliilu alcinaaya waanidaam haddaba soo duduba waxaynu leenahay in la rumeeyo alle subxaana wa tacaala ama dunida tan ilaah abuuray inay leedahay waxay culammadii hore deliishan jireen gaar ahaan falasafadii iyo cilmuul-kalaamkii burhaan la yidhaahdo ama daliil ama argument la yidhaahdo burhaan uliijaad ama burhaan alkhalq ama burhaan alxuduud intaba waa la yidhaahdaa burhaanka abuurka ama soo darinta ama ahaanshaha laakiin modern philosopherska iyo culammadan dambe sciencisku waxay u adeegsadaan oo yidhaahdaan iyagu cosmic argument bay yidhaahdaan cosmic argument cosmic argumentku sida uu dhigan yahay waa si kooban waxaynu odhan karnaa asal waxa uu aayadda qur-aan ee ilaahay leeyay أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون dadkan waa ma waxa la abuuray wax la do they came from nothing mayay iska yimaadeenuun jas waxa la arkuun iyagoo ah mise am hum lkhaaliquun mise iyagaaba is abuuray oo iyagaa kuwa wax abuuray cirkan iyo dhulkan ma iyagaa sameeyey baa ilaahay leeyihi subxaana wa tacaala bal laa yuuqinuun ma rumaysna baa la yidhi subxaana wa tacaala sida awgeed burhaankani wuxuu ku salaysan yahay aragtida odhanaysa laba muqadamo ama laba premises iyo natiijo conclusion labada muqadamo iyagoo kooban waxay yihiin waxay dhahaan kullu mawjuudin lahu bidaaya kullu mawjuudin lahu bidaaya laa budda lahu min masdarin sabiqin calayh weedhaasi waxa weeyaan wax kasta oo mar bilaabmay u fiirsa hadda shardiga ku xidhan waxa weeyaan wax kasta oo mar bilaabmay waa inuu leeyahay master saabiq wax ka horeeyay oo bilaabay wax kasta oo mar bilaabmay si kale waa u tacbiiriyaane waxay dhahdaan kullu xaadithin laabudda lahu min muxdithin bay dhahdeen wax kasta oo soo darriyey waxaan jiri jirin oo yimi wuu iska ahaaday miyaad aqbalaysa wuu iska yimi uun daartan waxa la arkun iyadoo iska dhisan its not logic socanka maaha waxa weyaan wax kasta oo jira ama soo darriyey ama yimi waa inuu jiraa maxay wax soo darrisiiyey ama jirsiiyey ama keenay ama waxay yidhaahdaan kullu mutagayirin laabudda lahu min mugayirin waxaasoo dhamme waa qawaaciddii falsafiga ay culamaa ilkalaam ow ilfalsafa isticmaali jireen wax kasta oo isbedela qaarkood waxay dhahdaan kullu mutaxarikin laabudda lahu min muxarikin socod kasta oo bilaabmay wax hadduu dhaqaaqo waa inuu jiraa maxay wax dhaqaaji wax taagan iskama dhaqaaqaan socankaa maaha shaygu hadduu taagan yahay oo aad aragto isagoo dhaqaaqay waa there should be a cos waa inuu jiraa sabab dhaqaajisay hadduu sidan ahaa oo isbedel ku yimaado waa inuu jiraa maxay sabab isbedelka keentay haddii aanu jirin oo uu jirsiimo oo abuurmo oo la arko waa inay jirtaa maxay cid abuurtay qaacidada koowaad waa first premiseska waxay dhahdaan waa kaa qaacidada labaad ee tan la socotaa waxa weeyaan alkownu lahu bidaaya aw ilcaalimu xaadithun dunida tani haddaba way bilaa marbay bilaabantay weligeed may soo jirin eternity ma laha shay azaliya maaha shay abadiya maaha shay weligii soo jiray maaha marbay bilaabantay waa inuu jiraa markaa cid bilowday amase waxay dhahaan alcaalamu xaadithun caalamku waa xaadith waa wax yimi labadaasi muqadamo almuqadamaat suqra fi cilmi lmantiq logicska marka la dhiganayo so lama odhan jirin muqadamaat inta la taxo dabeetna natiijo lama sheegi jirin waxay leeyihin labadaa muqadimo muqadamada koowaad oo odhanaysa wax kastoo isbedel ku dhaco ama wax kastoo socod bilaaba ama wax kasta oo soo daraya ama wax kastaoo abuurmay waa inuu jiraa cid abuurtay muqadamada labaad oo odhanaysa haddaba kownkan aynu dhex joogno universekani mar buu bilaabmay ama barbilow buu leeyihi ama hore uma jirin ee hadduu bilaabmay natiijadu markaa waxay tahay idan alkownu lahu masdarun saabiqu calayh ay muujid kownku waa inuu leeyahay wax ka horeeyay oo abuuray ama yuujadu lilcaalimi lilcaalami muxdith waa in la helay adduunka cid soo darisiisay labadan bremises ee muqadamaadka iyo natiijada tani imaam alghazali ayuu ka soo qaatay waataynu nidhi ninka la idhaha william lane creek ayaa analytic philosophy dectoratekiisi from birmingham university intaasuu ku qaatay inuu labadaa bremises isagu siduu udhigay waa kan iyado af ingiriisiya the cosmological argument buu yihi whatever begins to exist has a cause waa ferus premiseska whatever begins to exist has a cause wax kasta oo mar uun bilaabmay wuxuu leeyahay maxay wax bilaabay brimiseska labaad waxa weeyaan the universe began to exist adduunka kani mar buu bilaabmay natiijadu therefore the universe has a cause weedhaas in philosophy or in logics hadday labada brimisise hore ama labada muqadame hore hadday sax noqdaan natiijadu waa sax labada muqadame haddii la beeniyo ama se la buriyo natiijaduna sax noqon mayso labada muqadamo haddaba inay sax yihiin maxaa tilmaamaya markaynu ku noqonno philosopherskii iyo iyagu halkay taagnaayeen iyagu waxay leeyihiin hal shay oo maxay ah waxay leeyihiin almuqadama lula muqadamada hore ee ah whatever begins to exist has a cause muqadamadaasi waxay leeyihin waa muqadama badihiya daruuriya muqadamo istidlaal u baahan maaha muqadamo u baahan in la cadeeyo la bruufgareeyo maaha bay leeyihin waa muqadamo human mindku caqliga bini aadamka oo dhami uu rumaysan yahay waayo waxay ku tacalluqdaa bay dhahdaan qaanuunka loo yaqaano qaanuunu sababiya law of cause an effect muqadamada koowaad waa law of cause an effect waa burhaan caqliya oo bini aadamku wada rumaysan yahay sidaa awgeed cid rumaysan waxbaa iska dhaca iyadoo wax sababay aanay jirini ma jirto dunida ma dhici karto waxay idhaahdaan xataa saaxirku kuwa ku jeesjeesaa cid tidhaahda meelaan waxba jirin baan wax ka ahaysiiyey saaxirun baynu aragnaa soo maaha saaxir baa tiyaatarkiisa soo taagaa koofiyaduu soo rogaa waxbuu akhriyaa dabeetana bakaylo yarbu halkan dhigaa saaxirkaa maaha waxay xataa saaxirku hadduu rabo inuu sixirka sameeyo there should be waa in saaxir iyo koofiyad iyo intan lahaya haddii kale bakaylo ma yimaadeen soo maaha haddaan saaxirka iyo maxaa la yidhaha koofiyadda iyo waxaan ismarmarinaya haddaanu haynin triggaasi wuxuu doonaya baa ku salaysnaado haddaan intani joogin suurtagal maaha inuu yidhaahdo eh, bakayle meesha yimi remiseskaasi ama qaacidadaasi bay yidhaahdaan daa'ifo yar oo mutashakikiin ah ayaa ka shakisan laakiin bini aadamka inta ugu badani way ogolyihin david huyum iyo midhadh la mid ah waa qolada aynu leenahay eh, dadyaga oo kuba doodaya salibalism miyay yidhahdaan wixii aniga iga baxsani ma jiraan mise ma jiraan yani waxay ka shakisan yihiinba caqliga bini aadamka iyo badihiyaadkiisa inuu wax fahmi kareen wax fahmi kareen qoladaasi maaha groub wax badan laysku dawakiyo qaanuunkaasi ah law of cause an effect waa qaanuun badihiya baynu leenahay waa axiomsku ka mid yahay waa waxyaabaha evidence aan u baahnayn ama proof aan u baahnayn waa waxyaabaha caqliga bini sida dhaba u rumaysan yahay haddaad combyuterkaasoo halkaa yaalay aada hadhow timaado isagoo halkaa yaala iyadoon ku odhan in cid baa qaaday yaa qaaday baad isweydiinaysaa miyaad rumaysanaysaa halkan unbuu iska ahaaday maya haddaad aragto geed halkaa ka baxay waxaad rumaysantahay in inin lagu riday uun midhihiisi inuu ka soo baxay ciid ciidunba geed iska noqotay wax rumaysanay ma jiraan idan brimisiskaa hore aan sheegayo waxa uu tilmaamayaa iyagu waxay yidhaahdaan qolada falsafadu waxay daliishadaan markay muqadamadaa joogaan iyadu waa muqadamo caqliya muqadamada labaad baan ujeedaa muqadamada labaad waxa weeyaan dunidu waa xaadis ama mar bay bilaabantay ama waa la abuuray ama mar bay samaysantay markaynu sidaan idhaahna macnaheedu waa maxay waa qadiya nadariya bay leeyihin qadiya nadariya qadiya nadariya waa maxay waa qadiyo u baahan tadliil waa qadiyo u baahan maxay reasoning waa inaad reason garaysaa primsiska labaad isagoo acceptable maaha in la reason gareeyo mooyaane ka hore isagu sidiisu rationalku iyo lagu qaadanaya laakiin primsiska labaad primsiska labaadi wuxuu u baahan yahay in daliil la keeno maxaa caddaynaya inay dunidu mar bilaabantay wa halkaynu isku haynay iyagu waa kuwii lahaa maxay eternity bahashani weligeed bay soo jirtay filosofkii jelinius la jiray ayaa wuxuu leeyay dunidu inay weligeed soo jirtay waxaa kuugu daliila buu isagu leeyay cadceedan weligeed baa la arkay halkaa unbay kasoo baxaysay halkaana way ka dhacaysay no change waxba isma bedelin dayaxan halkaa unbuu kasoo baxay halkaana ka dhacay no change waxba isma bedelin waa intaan dee synisku tatawurin laakiin wakhtigaaba isagoo uu jawaabayo imaam alghazaliba wuxuu lahaa inay isbedel ku dhacayo inaan isbedel ku dhicin adhubuulu laysa shartan laazima buu yihi kii hore wuxuu yihi cadceeddu hadduu isbedel ku socdo waxaynu arki lahay iyadoo sii gamaarayso sii gamaarayso dimaran dimar iyadoo noqonaysa dee sii madoobaanayso mado kolba maalinbaa maalinta ka dambaysa faynuskus isagoo sii baktinaya ayaynu arki lahay laakiin weligeed siday u cadaydumay u caday buu ghazala wuxuu leeyahay shaygu markuu dhimanayo shardi maaha inuu soo dhinto shardigaaga aad laasimka ka dhigtay ma filosofi kale laasim hayn buu leeyahy inuu soo madoobaado shardi maaha mar quru bug wada odhan karaa idan in la yidhahdo weliga ayaanu arkayno way iska may soo baktinin sharti maaha buu leeyahy one time bay baktiyi kartaa maanta si waxaa loogaya inay sii baktiyayso oo balaayiin yani millions of tons of energy bay daily sii daysaa energyguna waa maxay waa matter la dhalaaliyey amase kale haddaan u tilmaamo hydrogen atoms bay waxay u bedeshaa maxay helium atoms dabeetana energy bayna siisaa idan helium atomisku waa aashkii waa xabada marka la gubo dambaskii ka hadhay beri hore aynu arki lahayn iyadoo wada dambasa hadday weligeed soo jirtay maanta scientifically bay brufid tahay inay sii dhimanayso laakiin wakhtigaa may jirin adilo eh, syniso ay caddayn karaan laakiin wuxua la isticmaalaya adila caqliya dabeetana wuxuu lahaa imaam alghazali shardi maaha inay sii bakhtidee mar quraba way wada dhiman kartaa daliilkan hadaba imaam alghazali isagu laba shay buu daliishanayaa masale falsafiya iyo masale xisaaba riyaadiyaata masalada falsafiga wuxuu leeyahay waxay ku tilmaamaan atasalsul waduuru mumtanic bay yidhaahdaan tasalsulku waxa weeyaan in la yidhaahdo si maalaa nihaayia infinity kan baa kan abuuray kana kan buu sii abuuray kana kan buu sii abuuray kana kan buu sii abuuray kana kan buu sii abuuray kana kan buu sii abuuray up to infinity in mathematics infinity wax la yidhahdaa jira laakiin real worldka infinity wax la yidhahdaa kama jiro eh, dor gilbert theorygiisi wada maqasheen baan filayaa eh, dingal gilbert theorygii hotelka sheegayay yani martaa hotel la soo dejiyay infinitia dabeetana hotelku wuu wada buuxaa infinity buu buuxaa markaasaa marti kale kuu timi oo infinitia ah. weli boos waa loo heli karaa buu leeyihin mathematicsa wax la odhan karaa idinku waxaad degtaan od numberska one three five waa infinity even numberkuun baneeya way soo galeen kuwo kalena idan wuxuu leeyahay real worldka wax ka jira maaha calaa kulli xaal inaan eh, idin sii mashquuliyo ma rabo soo duduba waxayn leenahay atasalsul wa duur duurkuna waa ana kanbaan abuuray isna isagaa abuuray ama anaa is abuuray labadaasi philosophicaly logics waa mumtanic bay dhahdaan suurtagal maaha therfor waa inuu jiraa cid abuurtay warkaasoo dhan markaynu soo duuduubno waa daliil caqli iyo philosophy oo ay isticmaalayeen dadkii hore culammadan casrigii waxay leeyihiin masalada tan syniska uu hiiliyey bay leeyihiin remiseska koowaad ee law locosan e, effect loogu isagu waa qadiya caqliya la wada rumaysan yahi remiseska labaad ee sheegaya dunidani inay timi ayay waxay it scientifically proved inay dunidu timi hadda waa qadiyad saxiixa oo weligeed may soo jirin ee waa maxay jiritaankeedu marbuu bilaabma oo waa maxay taa macnaheedu waxay tilmaamayaan malaaxidadu iyagu waxayna leeyihiin dunidani waa eternity weligeed bay soo jirtay waa kii lahaa maxaa la yidhaahdaa eh, bordrand russell kii filosofkii ingiriiskuhu the universe is just there and thats all buu yidhi dunidu way jirtaa warkuna intaas ugu dhayiin weligeed baanay soo jirtay waa masalada marka muranka keentay waxaan leenahay hadaba sayniska maanta joogaa wuxuu sugayaa laba shay universeku inaanu eternity ahayn inaanu azali ahayn inaanu weligii soo jirin iyo universeku inuu min cadam from nothingness inuu ka yimi from nothingness cadam inuu ka yimi labadaasee loo sugayaa iyagu saynis yahanadu qaar ka mida ah, maalan docor frank allan afartan sano nin professor ahay oo eh, ah maxaa la yidhahdaa eh, canadiana wuxuu leeyahay su-aasha haddaynu isweydiino dunida ayaa abuuray afar probability unbaaba jira buu leeyahy probability afraad ma dhici karo waa inaynu idhaahno duniibe ma jirta inaga riyoonayna waa khayaal iyo inaynu dhahno maxay way timi oo waa xaadid iyo inaynu dhahno maxay waa azali weligeed bay soo jirtay iyo inaynu idhaahno iyadaa isa samaysay lojicale afartaa waxaan ahay ahaynoo lagu jawaabi karaa ma jirta buu leeyay jawaab shanaad qof bini aadami ma keeni karo afarta jawaabood buu isagu wakhtigiisii odhanayaa labo wax badan uma baahna buu leeyahy midka ah waa khayaal iyada shucuurka dareenka consciousneska inagaga filan buu leeyay inaynu wax dareemayno o wax kale jiraan iyada kaa wax badan wakhti badan ku lumin maayo buu leeyahy midka sheegaya buui way iska ahaatayna inoguma jirta buu leey scientificale waxaynu rumayn karno inkasta uu iminka yahay wax badanoo ay rumaysan yihiin baan dib ugu noqon doono laba mas weeyaan buu yihi waxa soo hadhayba waa inaan idhaahno dunidani waa la abuurayoo marbay timi oo ilaah azaliyo isagu khaaliqo weligiisoo jira abuuray iyo maahee iyadaa azaliya waa intaa unbaa buu leeyahy haddaba haddii aan burin karna buu leey iyadaa azaliya haddaan burino jawaab soo hadhay ma jirta buu leey inaan idhaahna khaaliq abuuray bay leeday mooyaane jawaab kalo soo hadhay ma jirto haddii aan brimiseska ah eternatiga haddaan dubinna buu leeyay oo scientifically la disproof gareeyo jawaab kaloo soo hadhay ma jirta buu leey in la yidhaahda maxay creation waa la abuuray in la yidhaahda mooyaane jawaab kale ma laha buu leeyay inaanay weligeed jirin thermodynamic looba inoo sharxaya buu leeyahy culamo badan oo maanta saynis yahana iyo kuwa horaba qaanuunkaasi aada bay u daliishadaan second law of thermodynamics qaanuunu carno second law of thermodynamics muxuu sheegay waa xasuusta maleedi qodobadii newton second law of thermodynamics si fudud haddaan u tilmaamo wuxuu sheegayaa enerjigu ka soo qaad kulaylku inuu shayga kulul ka yimaado oo qabto maxay shayga qabow ilaa iyo ay gaadho maxay ay sinmaan socanka maaha haddaan koobiyo oo hundred degree ah, halkaa dhigo oo muddo uu joogo muxuu noqonayaa akhirka room temperature buu yeelanayaa dee socankaa maaha marka waxaynu haynaa enerjigu inuu socdo ka kulul inuu ka yimaado un qabto maxay ka qabow cagsiga miyuu socdaa maya yani laba shayoo midna conton degree iyo midna seventy five degree yahay kan contonkiisa degree miyaan ku biirin karnaa kan si uu noqdo kani boqol iyo dhowr iyo labaatan degree kana zero degree u yimaado maya xagga kale u socon kartaa second of thermodynamics markaa wuxuu sheegayaa useful energy-ga waxay yidhaahdaan ama jiritaanku in antherapiga ku bato yani useful energygu inuu yimaado maalan wax kasta inay gaboobaan buu sheegayaa maalan gaadhaad halkaa dhigtay waad iska daysa muddo markuu yaalla maxaa ku dhacaya disorder wuu sii xumaanaya wuu sii xumaanaya marka timekubay leeyihiin waa wax keena maxay disorder inuu shayga ku dhaco inuu shaygu sii daalo second lofter madamus wuxuu sheegayaa buu leeyahy dunidani hadday weligeed soo jirtay oo timekii maanta wixii ka horeeya hadduu forever ahaan lahaa maynan soo gaadhneen nolol dhammaanteedba ama waxay ku tilmaamaan mowt xaraariya mowt ilxaraari thermodeth ayuu gaadhi lahaa mowt xaraarigu waa maxay yani waxa weeyaan cadceeda dhulka xidigaha waxaan oo dhami tembraturekoodu wuu sinaan lahaa nololina ma jirteen maadaama ay weli kala kulushahay oo xidigo kulul cadceed kulul iyo kuwo qabooba ay jiraan macnaheedu maxay sheegaysaa still inay cadceeddu energyna siinayso socankaa maaha inna waxaan sheegayaa ma idiin muuqanayaan yani cadceeddu maalan cadceedda ura soo wado hadday weligeed soo jirtay maynan soo gaadhnayn de way maran lahayd ilan timeka aad qaadatay waxa weeyaan time a maxay infinity time abadiya time weligii soo jirtay haday weligeed soo jirtay aynu ognahayna hydrogen atomiskeedu inta fusion u ka dhaco inay noqoto maxay helium atomis waxaynu maanta cadceeddu wa wada ahaan lahayd maxay wada helium waxaan leenahay haddii dunidu weligeed soo jirtay maanta shay kulul iyo shay qaboobay waa inaanu dunida kor oolaadeen universe o dham noqon lahaa maxay the same temperature maadaama universe uu yahay different temperature uu jiro macnaheed waxa weyaan still time is going weli wakti dhoweyd bay soo bilaabanto waa tan weli kulul yacni koobiyo kulul haddaan halkan dhigo oo aada soo noqoto timaadid dabaxo soo noqdo aad u timaadid koo biyo kululo halka yaalla maxaad garanaysaa in mar dhaweyd la dhigay soo maaha miyaad rumaysanaysaa konton sanadoodba halkaa yaallay koobka biyo kulule waayo waxaad leedahay second law of thermodynamics ba wuxuu sheegaya hadduu konton sanadood yaalla inuu room temperatureka yeesho saanka maaha haddiiba aynu arkaynabay leeyiin dunidoo shay kululiba dhex yaallo xidig cadceed wuxuu doonayaba ha noqdo dunidu sheekululi yaalla haddaynu arkayno waxay daliil u tahay inay wakhti soo bilaabantay inaanay weligeed jirin hadday forever jirtay waxay noqon lahayd koobkaa biyaha aynu leenahay hadduu konton sannadood jiro maxay wuu dhiman lahaa room temperature buu noqon lahaa it should die waa inay mowt xaraariyi ku dhacdaa saa daraaddeed waxay leeyihin second law of thermodynamics wuxuu sheegayaa dunidada ama universku inaanu azali ahayn inaanu weligii soo jirin waayo still waxaynu haynaa chemical compounds dhacaya waa physics qanuun physics iyo qanuun chemistry iyo waxoo dhan iyo qanuun biology midna ma jireen haddaanu jirin maxay kulayl haddaanu jirin midna ma jireen waxay kaloo daliishadeen oo labaad dunidu marka laga soo bilaabo yahanadu in badan masaa-ilka qaarkood way iska indhamari jireen nineteenth centurygu markii uu dhammaaday lasoo gaadhay wakhtigan la yidhaahdo twenty centuryga bilowgiisii twenty centuryga bilowgiisii saynis yahanada in badanoo ka midi waxay iska rumaysnaayeen dunidu inay tahay eternity inay weligeed soo jirtay sted state inay ku jirto ayay in badanoo ka midi rumaysnaayeen waxaynu naqaanaa nineteen o oh five iyo nineteen kii inuu albert einstein ninkii loodhan jiray keenay labadiisii theory ee ahaa general relativity iyo special relativity labadiisa theory ee ninkani keenay albert einstein la yidhaahdo waxaynu naqaanaa inay ka soo horjeedeen ama si kale aynu nidhaahno inay extension u ahaayeen newtonic lowskii la yaqaanay newton qawaaniintii uu ka tegey newton motion newton gravity newton qawaaniin buu ka tegey waxay naqaanaa classical mechanics waxay idhaahdaan wuxuu shaqeeyaa marka aanu sbiidku xoog u dheerayna hadduu sbiidku xoog u dheeraynayo waxaa la isticmaalaa maxay waa laga tagaa newton lowsiyo waxaa la qabtaa maxay special relativity e equal mc squarkini haddii shaygu uu sayskiisu aada u yar yahay oo atamka iyo gudiisiya waxa ka yaru noqdo waa laga tagaa newton gravity logis iyo wixiisi o dhan waxaa la qabtaa maxay quantum mechanics hadduu shaygu aada u weyn yahay oo universko kale yahay newton lows waa laga tagaa waxaa la qabtaa maxay general relativity in physics o general relativitygu wuxuu sheegayay calculationkiisii markuu sameeyey yacni waa grafitiga u dhaxeeya ajraamtan samaawige waaweyn cadeeda dayaxyada galaxiska wax kanisay soo hayaan iyo gravitational forceska udhexeeya calculationkiisii markuu sameeyey ee uu aragtidan soo saaray albert enishton nineteen fifteen markii uu dabaqay waxa uu muuqatay inaanay dunidu static ahayn wax taagan inaanay ahayn calculationka waxaa ka soo baxay dunidu ama way yaraanaysaa ama way ballaadhanaysaa waa labada midun maba taagnaan karto communitiga syniskuna masalada ma rumaysna dunidu inay static tahay universku in jirta inuu yahay bes mana yaraanayo mana weynaanayo waa static waana eternity ayay rumaysnaayeen calculationskii einsteinna waxay sheegeen bahashu inay ama yaraanayso ama weynaanayso dabeetana einstein wuxuu bilaabay waxa u yaqaaneen faj constant sallaxashaysan buu ku sameeyey maxaa la yidhahdaa qaacidadiisii fysiska ahaydo shay constanta buu ku daray oo uu mathematical equationka ku ilaalinayo oo ka dhigaya inay noqoto marka constant eh, thabit cowniga ama constant eh, marka la isticmaalo inuu noqdo qaacidadu mathematically inaan equationku isbedelin laakiin qaacidada fysigiskii way faaftay wiil dhallinyaro dhowr iyo labaatan jir ah oo alexander friedman la yidhaho russiana ayaa qaatay fikraddii enshtin calculationskiisi yani qaacidadii general buu qaaday dib buu universka iyo qadaayaadkiisii u calculate gareeyey wuxuu soo saaray inaanay dunidu taagnayne inay expansion inuu jiro wuxuu leey isaani sax maaha ama waa inay expand garoobaysaa ama waa inay maxay yaraanaysaa weliba buu leeyay wax yar haddii lagu daro dunidu siday tahay way isbedelaysaa eh, socodkeedu wuu isbedelayaa albert enstein albert enstein markii loo sheegay masaladaasi muu aqbalin dee syns yahanadii kalena ma aqbalayaan qaacidadiisii baa lagu dabaqotaana wuu diiday itsuspecious buu ku jawaabay waa qadiya muriiba shaka ku jira saad wuxu xisaabisay yani kaanamaa inanka calculationkiisu aanu saxayn waa nineteen twenty two haddana nineteen twenty seven ayaa nin kale oo physician ah fysiska culamada physicska ka mid ah ayaa wuxuu calculation sameeyey waa john lamartin george lamartin george lamartin waa saynisyahan biljama ah, isla markaana wadaad ah waa wadaad christan ah oo culamada christianityga ka mid ah aqoonyahan cilmiyeedna ah calculationkii buu dib u sameeyey dabeetana waxa soo baxay the universe expanding buu yidhi dunidu way ballaadhanaysaa suurtagal maaha universeku wuu ballaadhanayaa albert enstein baa loo sheegay qadiyadii wuxuu yidhi waa maqiit waxaad sheegaysaan wuxuu ku sheegay inay abnomi abomonibal inay tahay yani inay maqii tahay wax fiican inaan ahayn wuxuu ka warramayo siiba ninka kan maadaama loo arkayay wadaad fikrad diineed iyo waxbaa laga uriyay unoo saynis yahanadu aada ugumay dheg taagin nineteen twenty nine iyo haddana qadiyad cusub isoo korodhay nineteen twenty nine edwin habel edwin habel waa astronomer caana oo maraykana waa astronomerka in badan astronomiga ka dhigay wax empirical science ah inuu noqdo wax science laabka uu xidhiidha leeyahay marka maraykanka waxay ka sameeyeen meel california ku taala ayaa waxaa laga sameeyey mount wilson buur la yidhaahda waxaa la dhigay telescopkii markaa dunida ugu weynaa telescopeka khubarada wax ku bidhaamisee eegta ninkan baa ka mid ahaa ninkan la yidhaahdo eh, edwin habel edwin habelku soo maydan maqaal maxaa la yidhahdaa dayax gamceedka bahalkan cirka jooge habel telescopeka sooma maqashaan waa yacni ninkan ixtiraaman lahu baa magaciisii loo bixiyey kan edwin habelku waa kaa edwin habel cirkii iyo dayaxyadii wixii uu eegayay waxa uga soo baxday waxay yidhaahdaan red shift alizaax alxamra red shiftku waa masale sheegaysa waxaynu naqaanaa iftiinka lightka marka spectrumka loo dhigo maxaa muuqda colors soo maaha sidiisaba mawjaadka waviska waxaynu aragnaayo qura inagu visibil ah in aada u yar afar boqol oo nanomitr ilaa toddoba boqoloo nanomitr ama exactly three hundred eighty nanomitrs ilaa iyo inta laga gaadhayo seven hundred nanomitrs ayaa ah visible wayviska intaa ka sareeya ama ka hooseeya ma muuqdaan oo dhankan eh, buluug iyo violetka waxaa kasii hooseeya maxay ultraviolet rayska exrayga gamal rayska waxaasoo dhamme ma aha maxay visible maaha dhanka ka dhanka kalena infrared rayska microwaveka radio waveska oo f m iyo a m iyo waxaanaynu sheegsheegna ah long radio waveska kale waxaasoo dhammina waxay ka sareeyaan maxay redka idan inaga isha bini aadamku intay aragtaa waa in yar waa inta yar ee u dhaxaysa nanometriskaasi ah eh, tree eighty nanometer mitr loo qaybiyey maxay nanooga soo garan maysaan nanometerka intaa leeg baynu aragnayo qura haddaba kalarka oo la baadho ifkaas oo la baadho waxaa laga dhex fikrad odhanaysa inuu shaygu lightkaasi uu ka yimi inuu kugu soo dha socdo iyo inuu kaasii socdaba laga fahmi karaa iyo inuu staadkiya uu taagan yahay shaygii ifkiisu ku soo gaadho marka spectrumka loo dhigo waxaa la garan karaa shaygaasi inuu movable yahy ama ha sii socdo ama ha soo socdo iyo inuu taagan yahay waa la garan karaa xaggee laga garan karaa wavelangadka isbedelaya wavelangadka isbedelaya waa kee yacni hadduu kugu soo socdana wavelangska bluga badanaya waayo blugu wuu frequencyga ka dheeraynaya saa daraadeed blue colorku sideedaba waxaana maqashaan waxba waves iyo midaba iyo waxa kani waa wavelangdka iyo frequencyga differenceka udhexeeya unbaa keenaba midabkan casaan iyo madow waxaad sheegayso dham waa intaan markuu frequencygu intaa gaadhana blue bay ishaadu kuugu sheegaysaa markuu intaa gaadhana casaan bay kuugu sheegaysaa markuu intaa gaadhana midabkaasay kuugu sheegaysaa hadduu markaa shaygu soo socdo iftiinku wuxuu u badanayaa xagga buluuga soo badanaya hadduu kaa sii socdana maxaa badanaya xagga casaanka yani wavelangadkiibaa sii kala baxaya waayo wavelangadka radku wuu ka dheer yahay kaas tusaale kale gaadhigu markuu soo socda iyo markuu sii socda ma kala garanaysaa daad guuxa guuxa tareenkaad maqashay tareenku inuu kuu soo ordaye inuu kaa sii maxaad ku garanaysaa guuxa guuxa maxaa ku dhacaya muxuu yahay wuu soo dhowaanayay iyo wuu sii socdaa yani waxa weeyaan treenku markuu halkaa joogay hadduu xaggaa usii socdo weyfkuu soo diray wuu ka dheer yahay kii hore markuu soo diray midbaka ka dambeeyuu kasii dheeryahy marka hadduu isii yidhaahdo waxaad garanaysaa maxay inuu kaasii socdo haddii wave langadku uu soo yaraado macnaheedu waxa weyaan frequencygaa sii badanaya macnaheedu waxa weeyaan codkii hore halkuu ka soo diray marka dambe meel ka dhow buu kasoo diraya marka ku xigta meel ka dhow buu kasoo diraya marka dhegtaada frequencygu wuxuu ugu soo dhacayaa mawjaadku si ka badan siday markii hore ugu soo dhacaysay markuu sii socdana si gaabisay dhegtaada ugu soo dhacaysaa marka waxaad leedahay shaygii wuu sii socda waayo codku wuu sii diniiqaya wave langadka ku gaadhaya stretched buu noqonaya oo sii kala baxaya habal fikraddiisana waxay keentay markaa wuxuu leeyahay galaxiskan iyo xidigahan iyo waxaan inoo muuqda qaar badan oo kamidabaa ah sii casaanaya oo marka spectrumka la saaray wavelangadku xagga casaanka u badanaya hadduu xagga casaanka u bato maxaynu dhi weeyaan way sii socdaa dabeetana wuu sii baadhay wuxuu yidhi iyaguna way sii kala cararayaan fikrad cusub baa markaa dunida timid einstein wuxuu diidanaaye uu faj constantka u samaystay waxaa la yidhi waxba kama jiraan albert enstein markuu ninkaa maqal labadii hore wuu diiday inu nidhi wuxuu diiday maxay fredman alexander iyo ninkii la odhan jiray eh, george lamartin belgium ka ahaa iyo ninkii russianka ahaa markuu maqlay qadiyadda tan albert enstein wuu safray wuxuu tegey mount wilson wuxuu u tegey habal wuxuu hubiyey waxaanuu sheegaya habalku inuu sax yahay wuxuu arkay dabeetana wuu calaacalo wuxuu yidhi khaطaii cilmigee ugu weynaaye weligee aan galo waa bahasha inta yar ku sallaxay buu yidhi albertinish tankii la dhahaa waa caqligii fysigiska ugu weynaaye qarniganba soo maray ama taariikhdaba waxay dhahan waa fysigisyahanka ugu weyne soo albert henishten markaasu wuxuu qiray qadiyadan inay jirto laakiin qolo kale ay mari weyday siiba malaaxidadii waayo haddaad tidhaahdo dunidu way sii ballaadhanaysaa haddaad tidhaahdo ninkan george lamartin la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay primevol wax la yidhaahdo wuxuu leeyahay atamkii koowaad ee dunidu ka baxday hadday iminka sii socoto filimka haddii dib loo eriyo maxaa dhaca yani filimku markaad saan u daawata haddaad dib u erido shariidka halkii aad ka tagtaa tegaysaa soo dunidu way iminka waxa la qaatay inay sii ballaadhanayso sacanka maaha haddaynu shalay intay leekeed markaa way ka yarayd intay maanta leegtay doraad intay leekayd way ka yarayd intay shalay leekayd maalintii sanadkii ka horreeyay intay leekayd way ka yarayd sanadkii hore idan waxaa la tegayaa bay leeyihin wakti ay maxay noqoto jus like an atom bay leeyihin less than an atom singularity waxay fysigiska ku yidhaahdaan singularitygu waa meelaan qaanuunka fysigisku shaqaynin waa blank dimensions baa la dhaafay max blank soo dimensionis laynooma dhigi jirin la yidhaahdo surcada ugu yar ee eh, la arki karo distanska ugu yar ee eh, la mishargarayn karo timeka ugu yar ee eh, la mishargarayn karo everything waxa ugu yar wuxuu dhaafayaa bay leeyihin all fiisigiisu marka halkaa la gaadho waa stagnant qaanuun ma jiro meel bilaa qaanuunay tegaysaa tacbiir kale waxay dhahdaan nothingness bay tegaysaa haddaba waxaa soo kordhay fikrad odhanaysa dunidu inaanay static ahayn edwin habel fikraddaa markuu keenay oday ingiriisoo mulxidaa diiday oo yidhi dunidu yes expansionka wuu jiraa laakiin markastoo ay ballaadhato wax kalaa ka dhex samaysmayo way samaysmaysaa way buuxsamaysaa ma spacku isma dhimayo materialku isma dhimayo material cusubbaa samaysma ixdiga cusubbaa samaysma wax walbaa cusubma fred hall oday la yidhaahdo oo mulxid ahaa oo ingiriis oo fisiisyaanada ugu roonroon ka mid a ayaa fikraddaa qaatay weliba gruub kalena way u taageereen mulxid oo dhami waxay dhahen haddaynu aqballo dunidu inay mar samaysantay oo intayn dib u celinona dhahno mar bay samaysantay dee waa creation baynu aqbalnay ilaah baa abuuray markaas bay tegaysaa si aan taasi u dhicin waa in la yidhahdaa maya weligeedba ha sii ballaadhatee haddana hoosnunbaa bobabs kale ka baxayeenoo way uun staanunbay ahayd ee maray yarayd ma jirto bobabkani markuu soo baxunbay sii ballaadhanaysa bay sii ballaadhanaysa lakiin maray yarayd ma jirto fikrada waa stedi stateka waxay yidhahdaan stedi stateka markuu fikraddaasi keenay qolo kala taageertay oo waxaa la yidhi edwin hebel calculationskiisa meelaa qaldamay oo isagu markuu calculate gareeyey wuxuu soo saaray inay billion years universku jiro billion years inuu universe ku jiro qoladii geologiga waxay yidhahdeen maya roxkan markaanu eegnay waxaan markaanu eegnay more than four billion years dhulkaaba jire maxaad universka sheegaysa dhulkaaba wuxuu jiraa inkastoo dee muran badani uu ka jiro billion yearskan sida loo xisaabiyo saddex boqoloo system baa jiro wax lagu xisaabiyo waa difference badan iyo muramo badan baa ka jira hadaad u baahantahay professorka molin la yidhahdo website buu leeyahay ee swedishka ah ka kaalay aan raacno waxaa iska hor imaatin nooca baa yimi markaa saynisyahana waa weyn waxay weli iskaga qanacsayiin stedi statekeeda inay tahy oo uu ka mid yahay odaygiini ingiriisa la odhan jiray sir james jenis the mysterious world buuggiisa markuu qorayay haadihi lfikra buu ayuu waday laakiin dunidu halkii ma joogin inay dunidu sii ballaadhanayso macnaheedu waxa weeyaan inay maalin ay yaree jirto george lamartin wuxuu u bixiyey maalintii ay bilowga ahayd the day without yesterday buu u bixiyey the day without yesterday maalin aan yesterday lahayn baa dunida jirtay buu leeyahy maalin ay maalintuba bilaabantay waayo haddaad tidhaahdo way sii yareeto waxa kan waxayna leeyihiin timeka iyo spaceka iyo materialka matterka iyo energyga afartuba marbay wada bilaabmeen bay leeyihin before that there's no time no space no no no waxaasi o dhan ma jiraan waxaa bilaabantay markaa in la theoryas gareeyo fikraddan la yidhahda big bank maanta waxa maqashaan fikrad la yidhahda maxay big bank model big bank freud holcom baa uu bixiyey isagoo dacaadeynaya freud holcom baa waxay ka wareysteen baa ladhahaa b c london dabeetana markuu labada aragtiyood sharxayay tiisa iyo toqolada kale oo tiisa xoojinayo ayuu wuxuu leeyay waxay ina leeyihiin kuwan kale something unbaa big bang sameeyey ereyga maalintaasaa la qabatay oo loo bixiyey erga <laughs> la yidhaahdo ninkan uu sheegay big bang loo bixiyo alinfijaar alcadiim aw alinfijaar alacdam nineteen forty eightkii ayaa arday ralph alfer la yidhaahdo oo b h d student ah oo george gamove nin la yidhaahdo u ardaya iyo qoladaasina predictions bay sameeyeen sheegaya dunidu inay expansion samaysay mar waxa kani qarxeen inay jirto eh, haddii qaraxaasi uu run yahay waa in la helaa wavis microwave ah oo around five wax aynkaasay ku qiyaaseen baan filaya iyagu five calvin temperature waa in la helaa fikraddii in badan may sii soconin wakti kadib ah nineteen sixty four ayaa shirkadan la yidhaahdo bell bell telecommunication is american shirkadihii ugu horeeyay telecommunicationka dunida laba saynis yahano oo aqoon-yahanadeeda ka mid ah ayaa waxay raadinayeen inay satellite telecommunicationada in waxaan markii la sameyn doono sidii loo qaban lahaa codkaas iyo waxaasiyo saafiya dabeetana waxay sameeyeen maxaa la yidhahdaa anteno antenadu waa dhishkan weyne ay isticmaaladan qoladan telecommunicationka hoon antena waxa la yidhahda ay sameeyeen hoon anteenadu waa anteeno dheer oo gees oo kale u samaysan oo loogu talagalay raysiska ama waviska xagga sare ka imanaya radio waviska xagga sare ka imanaya inay qabtaan nimankani waxoodii markay dhisteen ay sameeyeen ayaa screenkii tashuush buu ka bixi waayey screenkooda waxa ka muuqanaya uun tashuush waxay isku dayeen inay tashuushkan joojiyaan laakiin way u taag waayeen habeennimay sameeyaan waa jiraa maalinnimay sameeyaan waa jiraa xaggaasay u jeediyaan bari galbeed koonfur dhankaa doonto u jeedi tashuushkii waa la hayaa waxays idhahdeen malaa waa waayiradiina electrigiibaa dib loogu noqday waa la hagaajiyey waa la sameeyey waa screenkii weli tashuushkii buu hayaa way aqbali kari waayeen dabeetana markii dambe warbabasha gudaheeda aan baadhno xamaam baa lagu arkay deetana waxay dhahdeen war waa bigonska waa xamaamkan baa waxaan sameeyey xamaamkii baa la qaaday waxay dhahdeen meel baa la geeyey waxoodii bay wadeen haddana wuu soo duulo dib uu galay mar kaley ururiyeeno waaba laayeen xamaamkii waa laga dilay maca xamaamkii tashuushkii waa la joojin kari waayey meeluu ka imanayana waa la garan waayey kadib waxay maqleen princeton university qolo fisigs yahanaha oo raadinayo le big banku markuu dhacay ismowgii qiiqii ka dhashay wavelangaskisii ka hadhay waa inay jirtaa microwave la qiyaasi karo maanta haddii uu sax yahay bahalkaasi nin nimankii ka midoo la xidhiidheen qadiyadii baa laysla eegay waxaa la rumaystay inuu yahay waxaan tashuushka samaynayey big bangu markuu dhacay microwave radioskii ka hadhay microwave radio microwave radiogu waa kan eh, bahashana markaa microwavekana tidhahdaan waxbaa lagu kulayliyaa wa ka la isticmaalo ama si kale marka tv-ga shidid sooma bigbigleeyo bigbigtaa ten percent ka midi ah waa microwaveka kan waxay leeyihin wuxuu ka hadhay kownku markii la sameeyey big bangaasi dhacay qiiqii ka dhashay <laughs> nin waalan mahiye wuxuu baan sheegayahay <laughs> qiiqii ka dhashay markuu strachku dhacee la kala fogeeyey wave langadkaasi waa inuu leeg yahay bay yidhaahdaan intaa dabeetana waxa ay tijaabiyaanba waa la qiyaasay waxaa lagu qiyaasay around three calvan ah three calvin waa imisa waa minus two hundred seventy degree yani absolute zerogii inuu tree ka sarreeyo nimankan markay maraysay kun sagaal boqol iyo siddeed iyo toddobaatankii ayaa arno benzius iyo robert wilson nobel price fiisgiisaa lagu siiyey inay noqdeen nimankii koowaad ee sheega bahashaasi mar labaad nineteen eighty nine kii baa la yidhi waxaa kan bal inteenan unbaynu ogaanay meel kasta waayo hadduu wavekani meel gaara ka yimi dee waxay ahaan lahayd meel gaar marka meelaha kale loo jiheeyo inaan jiri meel kastoo kownka ka midoo la taga bay leeyiin waxani uu joogaa dadminis qaraxani mar dhacay marka kownka meel kastoo ka mida waa in laga helaa hadduu tiyarigaasi sax yahay bay yidhaahdeen anywhere dunida la tago universka meel kastoo laga tago waa in la helaa microwave ka caynkaasiya leh maraykanka wuxuu diray cosmic background explorer satellite buu diray satelliteka missionska loo diray waxaa ka mid ah inuu microwaveka soo xaqiijiyo eight minutesba markuu sii socday wuxuu sheegay two point seven in everywhere uu taga inuu yahay sideed minut gudahood dabeetana two thousand sixkii ayaa mar saddexa mar labaad waxaa nobel bricekii fysigiska la siiyey john matter iyo john smooth oo lagu siiyey inay dunidu barbilow leedahay big banna uu dhacay waa kii labaad ee ku qaata nobel brice haddana mar saddexaad baa nobel brice lagu qaatay two ayaa haddana subernovadii ay sheegayeen xaggan sare ka dhacday markay baadhbaadhayeen ayaa saddex nin saul permuter nin la yidhaahdo oo nobel ka haaf la siiyay iyo laba kaloo haaf la isku siiyey bren schmidt iyo adam rice iyagana waxaa lagu siiyey expansionka accelerationkiisiiba iyana xisaabiyeen dunidu intay exbandgaroobayso accelerationkeeda bay xisaabiyeen masaladani soo duuduub markii hore waxaan idiin sheegay imaam alkhazali iyo falaasafadii oo qadiyadda tan rabta inay filosophicali u caddeeyaan laba brimises iyo natiijaan sheegay soo ma ahayn labada bermises madaxumed muxuu ahaa wax kasta oo barbilow leh inuu leeyahay wax bilaabay socankaa ma aha waa law of cos an effect bremiseska labaadna muxuu ahaa universeku inuu mar bilaabmay natiijaduna maxay ahayd cid bilowday inay markaa jirto ilaah abuuray creation inuu jiro universeku mar buu bilaabmay waxaynu soo tilmaamnay philosofersku waxay adeegsadeen oo imaam alghazaliya aragtidiisii laakiin waxaynu leenahay systemka cusub ama syniska cusubi qadiyadii philosophicali adkayd in la caddeeyo ama saddexdii filosofi ay yidhahdaan duniday u weynaayeen ay caddayn kari waayeen oo maalan saddexda nin ee aristotle iyo plato iyo maxay kii kale suqraad saddexduba waxay rumaysnaayeen dunidan ilaah abuuray inuu jiro laakiin dunida xaggay ka timi maxaa laga sameeyey dibaa ku adkaatay aristotle wuxuu rumaystay fikraddii la odhan jiray huyuli huyuligu waxaynu nihi waxa weeyaan waa maado aan shakli lahayn oo qadiima baa jirtay xataa qoladii cilmulkalaamka ee muslimiinta qaybo ka mid a ah, aristotle iska raacayo waxaa sheegay ibnu rushd iyo ibnu baja iyo maxaa la yidhaahdaa ibnu sinaa iyo farabi iyo koox badan oo kooxda ka midi aragtida ninkaasay ku tageen laba shay oo qadiim inay jiraan allah iyo maxay tan oo masaladu ka qoray imaam alghazaliy tahafut lfalaasafa toddobiyo tobanka masale uu ku gaalaysiinayo masalat lqidam alcaalam baa kamid a ah. qidam lcaalamkaasi marka waramayo calaa kullin qidam lcaalam raggii ugu horeeye diida shalay laba nin baan iskaga kiin qaldnay palatinus iyo john philonopis palatinus waa flatoniya alxadiida waxdat lwujuud ninkay suufiyadu kasoo qaadatay aynidhi kownku ilaahay buu kasoo faydkay sheegayeen sheegaye suufiyadu ka qaadatay waxdatulwujuudka aaminsanaa kaasi qarnigii saddexaad bu noola laba boqol iyo shan bu dhashay meelahaas ay laba boqol iyo dhowr iyo toddobaatankiina wuu dhintay laakiin eh, ninkaan idinlaha waa iskanderi yoxana iskanderi-ka la yidhaahdo oo berigii dambena kiniisadu qoladii thaluska diidanayd buu kamid ahaa ee bugaagtiisa la diiday yoxana thalikaas labadaba masr baanay ku dhasheen yoxana thalikaas yoxana liskandarigaasi waa ninkii koowaade filosofara ee buriya amase diida qadiyada tan aristotle rumaysnaaya qidam lcaalamka adduunku inuu weligii soo jiraya haddaba waxaynu leenahay hadda waxay leeyihin dunidu weligeed may soo jirin waayo second law of thermodynamics baa diidan baynu leenahay laba expansionkaa diidan baynu leenahay ah, tamadud waa laisku waafaqsan yahay alizaax alxamraa red shift baynu sheegnay inay dunidu sii kala durkayso that means haddaynu dib u noqono taarikhda dib u noqono dib u noqono dib u noqono mara isku dhijisnayd ama wax yar ahayd ayaa soo baxaya third waxaan leenahay big bank theory oo maanta ah standard modelka physicska uu rumaysan yahay waan tilmaami doonaa ictiraadaadkooda iyo kuwa kale ay sheegaan laakiin standard modelku waa maxay waa big bang big bang theory wuxuu sheegayaa dunidu inay mar bilaabantay from nothingna inay ka bilaabantay kadibna inay explowshan dhacay explowshankaasi markuu dhacay tamadud expansion ayaa yimi expansionka waxaa ku xigay bay leeyihin cooling way qabowday coolinka waxaa ku xiga kathafa densitygeedu inuu meelo batay oy galaxiskan iyo waxaan abuuran oo dhami samaysmeen waxaasoo dhan iminka waxay leeyiin waa xaqaa'iq cilmiya ama eh, big bank iyo saa loo sharxaya waa standard modalkay hadda haystaan laakiin kuwan kale aynu sheegaynaa iyagu waxay leeyihiin inay tawasucu uu jiro kownku uu tawasucayo oo dhulkoo qura maaha meesha laga tawasucaya everything its like a balloon bay yidhaahdaan baaluunka marka la afuufo maxaa ku dhaca wuu sii weynaadaa haddaynu dhibco baaluunka ku sawiro nidhaahno waa dayixii xidigihii wixii oo dhan galaxiski aynu ku sawiro way sii kala durkayaan soomaha markuu bahalku durkaba everythingna ka kale wuu kasii durkaya idan waxaan leenahay qanuun second law of thermodynamics wuxuu sheegaya inaanay dunidu asalhayn expansion theorygu wuxuu sheegaya inaanay dunidu asalhayn big bank oo uu markhaati u yahay maxaa la yidhaahdaa microwavekaas microwave radioskaa la helay two point sevenka lagu tilmaamayo oo uu kaloo markhaati u yahay baynu leenahay qoladan dambe nobel briceka haduu saddex jeer waxaa nobel brice lagu qaatay isku soo dar isna wuxuu sheegayaa inaanay dunida tani ahayn weligeed inaanay soo jirin qadaayaadka markaynu isku darro waxaanu leenahay primisiskii labaadna ee sheegayay inaanay dunidu weligeed soo jirin isna waa brumisi saxa ah. shayga afraad ay daliishadaan waxa weeyaan baynu dhi waa hydrogen helium ratia maanta ee waagii hore waxaa jiray science la dacaadeeyo kimistryga alcemy la odhan jiray alkimiya kimiyaga wuxuu raadinayay dahabka kale in ciidoo kale dahab laga dhigi karo fikrad ahayd laakiin hadda fysicskan dambe waxaa laleeyahay elementsku waa canaasir sideeda u joogta laakiin hadda fysicskan dambe waxaa laleeyahay canaasirta lafteeda la sameeyaa walidaalik eh, xidigaha xooga u kulul ama dee waa fikradday ka dambaysaba nuclear wibanadan iyo waxaa la sheegaya o dhami waa fikradday ka dambeyso in hydrogen atomis fusion intuu ka dhaco ay helium atomis noqoto ee energy soo saarto waa sababtay cadeedu inoo siiso maxay kulaylka ay inoo siiso waa hydrogen atomis ayaa fusion ka dhaca dabeetana waxay noqdaan maxay helium atomis energy qaybana way soo daysaa qaybtaasa ah waxaan ina soo gaadha haddaba waxay leeyihiin waa la gartay canaasiru thaqiila maalan carbon iron waxa kan xidigaha waaweyne xoogga u kulul dhexdooda lagu kuugareeyaa halkaasaa lagu kariyaa waana kuwan culamadan ijaas alcilmigu waanzalna alxadiida bay u daliishadaan suurtagal maaha tristarial inuu ku samaysmo ironku inuu dhulka ku samaysmo suurtagalba maaha wuxuu u baahan yahay temperature ka badan xataa kacadcedda dhexdeeda kuma samaysmi karo waxay yidhahdaan xidigaa waaweyne supernova kuwa gudahoodabu ku samaysma jaintka kuwaah laakiin masala la haya hydrogen iyo helium dunida meel kastoo ad tagta way joogaan fromwere bay ka yimaadeen iyaga see loo kuugareeyey how they have been cooked waxay leeyihiin big banga weyni markuu dhacay ayaa high temperature billions and billions and billions temperature gaadhaya ayaa samaysmay kaasaa atomiskii koowaad ay ku samaysmeen atomiska koowaad markay samaysmeen ayaa hydrogenba u horeysay hydrogenba fusion ka dhacay dabeetana helian baa samaysantay isku soo dar markaa maanta waa twenty five iyo seventy four meelahaasay isku yihiin twenty five percent iyo seventy four percent anywhere aad bay leeyihin taasi waxay caddaynaysaa bay leeyihin mar inuu big bankana jiray maadaama meel kasta laga helayo hilyaman hydrogin waxaasiya haddaba waxaynu leenahay addaliil alawal lilmulxidiin wuxuu ahaa inay dunidu static an eternity inay tahy inay weligeedna soo jirtay isbedel aanu ku dhacaynin labadaba waxaynu leenahay scientifically disprovid weligeedna may soo jirin dunidu marbay bilaabantay bale iminka waxay ku tilmaamayaan inay jirtay thirteen point seven billion years before thirteen point seven billion years there was no universe at all kuwada ugu badani eh, ninka ugu fiicanaayee waxaan xisaabin jiray waa saynisyahankii maraykanka ee la jiray alan sandaje alan sandaje waa ardaygii dectratka markuu soo qaatay edvan hebel ku hoos shaqayn jiray alan sandaje wuxuu modify gareeyey macalinkiisii baade la jiray asalkiisu jarmalka modify gareeyey one point eight oo ka dhigay ilaa three point five alan sandaje haddana modify gareeyey oo five point five ka dhigay habal constant waxay yidhaahdaanba meelaha uu qaatay eh, edwin habal ayuu soo yareeyey buu ka dhigay dabeetana kiibu aragtidan cusub bilaabay nowadays waxay qabaan inay billion years yani less than billion years inay dunidu jirto haddaad tidhahdo billion years bay jirtaa oo laysku wada raacsiisanya maanta e, theoryadii kalena ay dumeen hoyl theorygiisii isagu wuu ku dhintay horta siduu lahaa waana statki waana caynka odaga mulxidka ingiriis laakiin maanta waxaanu leenahay labadii premises kow love and effect wax kasta in cidi samaysay inay jirtaa waa qasab laba waxaanu leenahay dunida tani waa xaadis way timi su-aashu markaa waxa weeyaan yaa sameeyey xagey ka timi haddaynu isla qaadanay dunidu inaanay azal ahayn su-aasha ku xigtaa waxa weeyaan mayadaa iska samaysantay uun eh, docr claus buuggiisa la yidhaahdo the universe from nothing mulxidkan yaree qaylada badan leh tviyada iyo meel kasta taagan waxa uu qoray buug yaroo uu bixiyey the universe wuxuu ka yimi from nothing weligiin waxaa ku hadlamaya maqasheen qof yidhaahda waxbaa iska samaysmay waxba la-aan buu ka samaysmay oo haddana synis sheeganaya waa synisyahan leh dunidu waxba la-aan bay samaysantay waynu ka jawaabi doonaa insha allahu waxaynu ku joojinaynaa marka hore kan bal maskaxda inaad refreshment siisaan oo sheegaya waa burhaan اlxadath aw burhaan اliijaad aw burhaan اlkhalq waxay falaasafada odhan jirtay culamaa ilmucaasiriin ay u yaqaaniin cosmic argument ama cosmological argument ama calaam cosmological argument qaarna ay u bixiyeen oo labadaa brimises iyo natiijadaasi ka kooban oo sheegaya dunida tan in la abuuray waxaanu idhi waa aayadda qur aana ee ilaahay leeyay maxay am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون masaa'ilkii kale aynu fysikiskii aynu soo tilmaamnayna culimmadan tafsiirka cilmiga iyo wax sheegta qolaa raacsiisan oo masale waxay ku tilmaamayaan dunidu inay mar qaraxday oo jirtay أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما huma wax yaroo caynkaa isku abay ahayd dabeetana bac baa laga siiyey waa kala baxday bay leeyihin qur-aanku wuxuu kaloo sheegayaa maxay tawsicada bay leeyihin inay dunidu ballaadhanayso waasamaaa banaynaha biaydin wa ina la muusicuun baa ilaha yidhi waa ballaadhanaynaa tafaasiirta wax ka mida weeyaan qur-aanku wuxuu sheegayaa yowma natwi asamaa ka tayi sijili lilkutub big bang theorygu wuxuu sheegayaa labaa jira aragtiyood miday leeyihin dunidu waa flat universku flat buu samaysan yahay hadduu flat yahay big crunch waxa la yidhahdaa dhici doona bay idhahdeen iminka waa big bang soo maaha big crunch baa dib u dhacaya inay dib usoo shuuqi doonto maxay lasoo duuduubi doona waa xaashi bay yidhahdeen xaashida dib baa loo duuduubi doonaa qur-aankuna muxuu leeyahy yowma natwi samaa ka tayi sijil lilkutub sida waraaqda loo duuduubo waraaqda maktuubkaee wax ku qoran saa loo duuduubo ayaanu duuduubi doonaabaa ilaahay yidhi dabeetana mar labaad haddana maxaa la yidhi halkaa laguma dayne kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu yowma tubadalu lardu hayra alardi markaa adduun cusub oo kale oo aakhira la yidhaahdo laisku xisaabinayo ayaa bilaabmaya kuwaasina waa tafaasiir bacd alculamaa ay tilmaamaan lakiin inagu masaladaynu usocno waxa weeyaan mulxidiinta aragtidooda ee hadunidani waa eternity and static inay scientifically disprovidtay